بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii saddex-iyo tobnaad ee ka mid ah kitaab alfaraa'id min alminhaaj waxaynu ku soo jiray faracii ku saabsanaa tasxiixu اlmasaa'il baynu ku soo jiray sheekhu wuxuu inu soo yidhi haddii dadka dhaxaldoonka ah iyo wixii ku aaday ee dhaxalkii kaga aaday isu qaybsamaan fadaaka haddee masalo jabta ma jirto dhaxaldoonihii iyo wixii loo siiyey xaq waa isla darbi iyo dhisi dambe iyo tasxiixin iyo uma bahni taa way soo way soo dhammaatay wuxuu ku soo yidhi sheekhu marka haddii sinfi ay ka jabto masaladii bimacnaa dadkii dhexaldoonka ahaa iyo wixii ku aadee la yidhi qaata ayaa kala batay oo dadkii xaqay doonhayeen baa ka batay wixii ku aaday ee sihaama markaana wuxuu ku soo yidhi sheekhu haddii dadka dhaxaldoonka iyo wixii la siiyey baad isu eegaysaa haddii tabaayun ka dhaxeeyo cabduru'uustoodaad mas'aladii waxaad ku dhistay oo aslulmas'ala ama macalcawlkeeda ku dhufan meeshay gaadhay ka asixi haddii dadkii wixii wax la siiyey cabduru'uusta ahaa iyo wixii ku aaday markaad isku fiirisay tawaafuq ka dhaxeeyana cabduru'uusta wifqigooda yaad qaadi waxaadna ku dhufanaysaa aslulmas'ala halkaasana ka asaxaysa taa waynu soo dhammayn soo intaa ma ahayn waxaa inoo dambaysa waa ininkasarat calaa sinfayn ininkasarat calaa sinfayn laba kooxood hadday wax ka jabto ayadu waa inaga soo nidhi saddex suuraa suuragal ah marka la fiiriyo sinfi walba iyo sihaamtiisa marka loo eego saddex suuraa ka iman marka labada sinfi laysku eegana waxaa ka imanaya afar suuro saddexdaasaad afarta ku dhufan labiyo toban mas'alo ayaa ka bixi waa innaga soo sheegnay in labada sinfi iyo sihaamtoodu tabaayun ka dhexeeyo iyo in labada sinfi iyo muxuuaha sihaamtoodu ka dhexeeyo tawaafuq iyo inay isweydaartaan soo maynan soo marin sinfigan iyo sihaamti tabaayun baa ka dhexeey kan iyo sihaamtina tabaayun baa ka dhexeey waa hal suuro in kan iyo kanba maca sihaamihi uu ka dhexeeyo tawaafuq inay isweydaartaan oo sinfiga koobaad iyo sahaamtiisu waxaa ka dhexeeya tabaayun maalan sinfiga labaad iyo sahaamtiisana waxaa ka dhexeeya tawaafuq saddexdaas suuro ayaad ku dhufan afartii aad u fiirinaysay caduru'uusta labada caduru'uus labada sinfi intamaatul ka dhexeeyo tadaakhul ka dhexeeyo tabaayun tawaafuq afartaasaad saddex ku dhufan maxay tagtay labiyo masalo labiyo tobankana waa sheegnay inuu miaaliy alimaam eh, raafici fii kutubihi iyo ragga kaleba ay miaaliyaan wain inkasara calىa sinfayni qubilat sihaamu kuli sinfin bicadadihi laba kooxood hadday ka jabto mid walba iyo sihaamtiisaas barbardhigi fain tawaafaqaa hadday kooxdii iyo wixii ku aaday iswaafaqaan nis iskaga waafaqaan ulu rubuc rudda sinfu kooxdaa ay wax ka jabtay ama ciidankaasi waxaad u celin ilaa wafqihi meeshuu ka ka waafqay meesha u yar anaad ale waan baraajinaan umaynaya marka inoo dambaysa wafqi hadday la sheego wafqi haddii la sheego meesha u yar baad raadinaysaa kowdu ama halku ma aha cadad inda cinda alxisaabiyiin wa cinda alfaradiyiin ma aha cadad haddii maalan labiiyo waxaa iswaafaqay lix maxay iska waafaqeen cafwan laba afar tawaafuq binnis labada niskooda hal qaab dhihi maysid maxaa yeele hal buu noqda looma baahna ka waa iskaga tegi marka tawaafuq binnis ay laba noqdaan oon mid qaadayno maxaa yeele hadduu kii marka nis loo qayba hal ka soo harhayo lama baaro leado cadad maa waad iskaga tegeysa marba labada shay hadduu tawaafuq ka dhexeeyo binisfi biuluti biulutaan cafan birubuci meesha ogu yar bad qaadi wifqiga ogu yar ee marka hoos la iskugu celiyo ay ru'uusta ku yaraanayso kaasaad qaado ku dhufaan aslu maslihii ayib fain tawaafaqa rudda waa la celinayaa asinfu jamaacadii baa la celin wafqihi ay wafqi اlcadadi maca sihaam cadu ru'uustii sihaamtii iskaga beegmeen ayaad qaadi ood ku dhufanaysaa waa iman insha allahu tacaala ilaa wafqihii baynu soo marra wailaa haddii sinfigii iyo sihaamtiisii ka dhaxaynin turika bixaalihi waa dayn ii fadhibaadhihi ila waa laba sinfiye kan iyo waxaad ku fiirisay saamtiisi tawaafuq baa ka dhexayn waaye ii fadhiya dheh ayib kii kale haddana aad fiirin kii kale haddana aad fiirinayso maasna maxaa ka dhexeeyey tabaayun asna waxaad dhihi halkaa joog labadaa markay halka istaagaan oo tabaayun tabaayun noqdaan waxaad ku fiiri ayaga caddo ru'uustooda haddii tawaafuq ka dhexeeyo midkood ama kulliba wuxuu kuu sheegay rudda sinfu ilaa wafqihi waa soo wa ilaa labada dhinacba labadii sinfo sinfi walbihii sahaamtiisa hadduu ka dhaxeeyo tabaayun turika sidaasaad u dayn weeye waxba isku dhufan maysid waad sugi tilaabo labaad baad qaadi weeye taa maxay ahayd hadda marka la fiiriyo waxaanu soo maray laba tilaabo tii saddexaad baynu maray tilaabad inaad masalada ta'siiliso ood fadhiisiiso markaad fadhiiso haddee makrajkeedina uu kuu soo sheegay aad tidhahdo halkaasay ka dhismaysaa dadka hadday u qaybsanto bilaa kasrin falamru waadix hadday sinfi waaxida ka jabto dadkuna sinfi bay waxay ka jaban tahay waxaad ku fiirin tabaayun iyo u fiirin tawaafuq bes waan soo dhammaynay sababka labadaa loogu soo kobayna waan soo sheeg waa isku dhammaatay laba sinfi ka jaban tahay waxaad ka eegi sinfi walba iyo sahaamtiisa waxaad ka eegaysaa laba xaalo keliya tawaafuq iyo tabaayun oo tadaakhulka awey tadakhul waxaan leenahay kullu mutadakhilin am mutawaafiq tawaafuq aan ku kaabsoomayna asagaa asagaa yare wa ilaa haddii tawaafuq la waayo min kila aljaanibayn turigka waa laga tegi tilaabadii marka tan khusayso tii labada markay ka jaban tahay ah kadib bacdamaa aad su fiirisay mid walba iyo wuxuu helay aad su fiirisay tabaayun tawaafuq oy tabaayun kaa noqotay isdiideen sihaamtii iyo ru'uustii inta maala hadday isku mid noqdaan cadad ru'uusi min asinfayn wey cadad ru'uustii labada sinfi ayaa isku mid noqday qolihi ay wax ka jaban tahay maalan waa lix kuwanna waa lix kuwan waa afar kuwanna waa afar waa labo iyo labo waa shan iyo shan lix iyo lix taydoon ha noqoto tire isleeg saa hadday noqoto ay kuu dhib yar tahay duriba waa la dhufan axaduhumaa axadu اlmutamaaثilayn labada isku midkaa midkood yaad fii asli اmasala ku dhufan haddaysan ay tahay weeye caadilo hadday caadilo tahay aw fii asli masl ad ku dhufan bicawliha maca cawliha hadday caailo tahay soo dhammayna midda ayada ayla tahay maxaa kuu dhiman wain tadaakhala hadday isgalaan galaan oo labada cadda ru'uus ba kala weynoo mid baa ka kale gudageli kara duriba akaruhumaa akaru cadad ru'uus cad ru'uusayni labadii kooxood madaxyadooda ka u badan ba waxaad ku dhufanaysaa maxaan ku dhufanaynaa fii fii asli اlmas'ala waa war dhib yar wain tawaafaqa hadday iswaafaqaan labadii cadu ru'uus biاnisfi biاثuluث ilaa aakhirihi duriba waa la dhufan wafqa axadihima midkoodta kale meeshuu ka waafaqay baad qaadi nuskiisii ama uludkiisii baad qaadi ama khumuskiisii fi laakhari kii kaloo buuxaad ku dhufan caduruusi kaloo sideed u taagan yaad kan wifqigiisi ku dhufan tiraa soo baxday tiradaasaad mar labaad kusii dhifan aslu masalihi uma intaa kadib alxaasilu wixii ka soo baxay min darbi cadr usayn wafqi iyo kulligeed laisku dhufto waxaad ku dhufanaysaa fi اlmas'alati caadilatan aw caa'ila wain tabaayana hadday cadruusti kala boodaan duriba axadumaa ahadu اlcabdayn fi اlaakhari kii labaad baa lagu dhufan uma wixii soo baxay markaa labadooda foodu isu gelisay ayaad kusii dhufanaysaa fi اlmas'alati haddana famaa balaga tiradu waxay gaadho yay saxad minhu masala ka asaxaysa oo war iska kooban bay ila tahay habeenkii waxaa inoo dambeeyaan umalinayaa inagoo marayna fain tawaafaqa rudda sinfu ilaa wafqihi hal miaal baynu sheegno ahaa waxaan soo sheegnay hal miaal oo ah sihaamta iyo sinfin walbo uu ka dhaxeeyo wafqi laakiin cadu ru'uusaynku uu tamaaul ka dhaxeeyo somalina soo mari labada cadduruus tamaul baa ka dhexeeyey ayb laakiin sinfi walba iyo sahmigiisu waxaa ka dhexeeyey wafqi oo fainta waafaqaadib ay ahayd waxaynu ku daraynaa marka miaal kaloo ah si bal miaalka amilada marka la badiyo wuxuun ba wa looga fahmay le munaasako culus baa soo socotee munaasakadaana ka dhabyar marka loo fiiriyo baabka ninkii kan fahma munaasakadu way isdhabyartahay ay dhib yartaa culays bala maxaa ka dhexeeyey sanfi walba iyo caduruustiisa caduruustii sahmigiisa waxaa ka dhexeey tawaafuq ayaga caduruustana tamaul baynu soo marray tamaul baan soo marray labadaa sinfi markaan isu firinay tamaul baa ka dhexeeyey soo ti masladii ka asaxay labaataniyo ko ma ahayn labaataniyo ko maslada ka asaxay soo ma ahayn aytamatul waxay ahaayeen hooyo iyo lix gabdhoodoo lium ah iyo labiyo toban gabdhoodoo liab ah soo sidaa ma ahayn aslu masala maxay noqotay lix bay noqotay hooyo suduskeeda c waladaa umkana uludkoodii c oo laba ah gabdhaha lix iyo tobankana waxaad siisaa uluaankoodii oo afar ah afar iyo labo iyo hal isku dar toddobay cawl ku gaadhay toddobay cawl ku gaadhay hooye ayadu waxba kama jabna haddi gabdhaha lixda ah waxa ku soo aaday waa laba qori ayaga siyaamtooda maxaa ka dhexeeya tawaafuq binnis laba qori baa ku soo aaday gabdhaha lixdaa sheekh maxamed ayaguna waa lix tawaafuq binnis baa ka dhaxeeya ayib lixdaa xaggan u saddex baan u soo aniga ku soo idhmahayn rudda sinfu ilaa wafqihi laba iyadoo hadda halkeeda macno ma lehee lixda isku soo kuusoo iskugu soo ekeen saddex gabdhaha gabdhaha lix iyo tobanka ahaa iyo sahmigoodii oo afar ahaa maxaa ka dhexeeya gabdhuhu soo lix iyo toban maahayn cafan labiiyo toban ha labiiyo toban gabdhood ee walaalaha ahaa liabka ama liaban waa ixtiraadun can ummi weeye labiiyo tobankoodii afar baa ku soo aaday afarta iyo labiiyo toban maxaa ka dhexeeya tawaafuqe meesha u yar qabaan ku yidhi waa tawaafuq birubuc saddex bay noqon labiyo toban dib iskugu celi waxaad geysaa saddex ka soo qaad saddexdan iyo saddexdiisa isku mid ma ah xaggee idinka martay soomaalida tamaatul baan soo marray waxay u soo celiseen <laughs> ayib asalaama saddex saddex marka ku dhufo waayahay sagaal tawaafuq tamaatul baa ka dhexeeya cafi tamaul ka dheeeya sadde qaad waay ku dhufataa midkood ila curfa in tamaala duriba axadun fasl masla saddex qaad waxay ku dhufataa toddobadii labaatan iyo koobay ka asaxda saddexdii jusu sahmi weeye hooye hal ogu dhufo saddex bay qaadaan waladaum labadoodii saddex ogu dhufo lix bay qaataan ku filan gabdhihii labaiyo tobankaa afartoodii saddex ogu dhufo labaiyo toban hal u kala qaata isku dhammaata masaladii taa waad soo marteen isku celintii baa welidin ka hoos baxdaan maynlaya isku riixidii miaalka labaadee ku saabsan tawaafuq maca tadaakhul ru'uus tadaakhul الru'uus waxay ku miaaliyeen a'immadu sida eh, raafic iyo khayrkiiba hooyo iyo sideed gabdhood oo liuma iyo sideed kaloo liab ah mayd baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadii sideed gabdhood oo xagga kala dhalatay iyo sideed aabba la wadaagta aslu masala waa min sita waad soo garateen hooyo oo sudus rabta gabdho ulus raba waa isku mid hooyo iyo sideed gabdhood oo lium ah iyo sideed kaloo liab ah amani akhawaat oo liaba iyo amani akhawaat lium iyo hooyo aslu masala waa min sita qorisii hooyo maxaa uluثa lix labo walada umka sideeda asii maxaa haddana u ah uluثaan afar ku dhaji sideedda kale meesha fadhida mid walba isu fiiri hadee way cawlantay soo maaha toddobay cawl ku tagtay dhiba ma laha afar iyo laba iyo saddex marka toddobay noqonaysa siyaamtaa la ururiya markaa rabta inaa cawlka ogaato waxba masaala dib u fiirin mayse siyaamtaad ururin maxay gaadhay afar ay qaateen akhawaad liaba laba ay qaateen lum halay hooyo qaatay toddoba saan baa la fiirin waxbaa isku dhibi mayse way cawlanta waba dib ha u fiirinaba siyaamta halkay gaadha halkaas cawlku gaadhadhi marka waladaawamkii labada sideedda ahaa waxaa ku soo hagaagay labo ayagii wuxooda tawaafuk maxaa ka dhexeeya binis khayr xaggeen u celinay afar u celi laban iyo sideed waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis sideed niskeedii oo afara gabdhuhu hadda afar bay joogaan waata cadadkan hadee labada ah niskiisu waa hal tira maaha soo aniga kuusoo sheeg maad isaaban kan iskaga tag kan iskaga tag ka weyn nuskii tag soo hadda maana soo sheegin tawaafuq binis hadday laba inoo soo hari lahayd oo afar u noqon lahaa niskeeda laba waan qaadan lahayd laakiin markaan kan kale labada aan tawaafuq binis muxuu noqday hal halla walaysa min alcadad inamaa huwa bidaayat اlacdaad halku tira maahe tiradaa ka bilaabata cinda alxusaab wاlfaradiyiin iyo kayrkoodba halku asalmadoorsho maxaa lagu yidhi hadde sideed waxba u fiirin soo ma aha sahmigii ee cabduruusti cabduruusti sideed bay ahaayeen sahmigoodina labuu noqday hadda waxaan isu fiirina ma aha waxaan isu eegayna cabduruusta ma aha waxaan isu eegaynaa sinfi walba iyo sahmigiisi labiyo toban iyo de afarna tawaafuq birubuc sax waad soo marteen hunaa marka labo oo sihaamta ku soo aaday ah iyo iyagoo sideeda waxaa ka dhexay tawaafuq binnis meel kaloo wadaagaan ma jiro tadaakhulkan fiirin maysi maxaa yeele kullu tadaakhul tawaafuq way inaga daa labadu may sideed ku xaro tahay dhihi oo ma baahni marka sideed rub niskeeda oo afar iyo xaji kuwii kale maxay ahaaye sideed gabdhood oy kusoo aagtay kusoo hagaagtay afar qori sideed iyo afar waxaa ka dhexeeya tawaafuq binnis tawaafuq binnis haddaad tidhaahdo maxaa ka soo baxahay sideed maxay noqotay tii horena maxaa ka soo hadhay tamaaul bay noqonaysa inaan tadaakulinaan raba hadda inaan tadaakulinaan raba oon ka dhigno birubuc sideed maxaa u rubca labo labiyo maxaa ka dhexeeya marka eh, iyo afar tadaakul baa ka dhexeeya dhahaad somaad hoos u celini sideedii maxaad ku firiseen iyo afar kasoo tagnay sideed iyo labo akhawaadkii le abka maxaan maraynay sideed way tiradoodu ayaguna maxaa kusoo hagaagay afar qori sideedda iyo markaan isu fiirino afarta tadaakhul waa ka dhaxeeya oo tawaafuq baa ka dhaxeeya maxaa ay wadaagaan tawaafuq biruuc way wadaagaan tawaafuq binisna way wadaagaan tawaafuq binisna way wadaagaan marka keen ka dhig waxaa u yar tawaafuq biruc baa u yar haddaan tawaafuq binis dhahno sideed afar baa ka soo hadhi waa laga wenyahay waxaan u guuraynaa tawaafuq birubuc afar rubucyadu waa hale iska tuur sideed maxaa rubuca laba qaado so hadda idama soo midka u yar baad raadin tawaafuq binis haddaad tidhaahdo weli sideed waa laba isleeg bay noqotay afar baa taagan ma rabno hoos ba usii riixayna waxaan leenahay tawaafuq waxaa idinka dhexeeya afar iyo sideedow birubuc waa horaan baad soo marteen dhib malah idan sideedna maxaa ka soo hadhay labo tii hore maxaa ka soo hadhay afar laba iyo afar maxaa ka dhexeeya tadaakhul tadaakhul muxuu ku yidhi wain tadaakhala wain tadaakhala duriba akaruhuma fii asli اlmasأala afartii akhawaadkii lumkahay ka soo hadhay aslu masala ku dhufo meeqay aslu masala xaggey gaadha marka siddeed labaatan bay ka asaxaysaa hadda tana waad fahanteen bay la tahay siddeed labaatan bay ka asaxaysaa kullu man kaana lahu eh, mxuu aha sahmun fii asli masala akhaduu madruuban bitalaa macal cawlka ku dhufan cawlku waa aslu masalu sheekh mutar ku jira nin walba afar oogu dhuf hooye waxay qaata hala afar oogu dhufa way la kacday walaa daawam labay qaateen afar ogu dhuf sideed ay idiin qaybsantaa wey tiiba qori ha qaadato abaweyn maxay qaateen afar afar ogu dhufo lix iyo toban sideed baad ahayd inaad tiiba laba qori ha qaadato soo iskama dhib yaro sideed ruux haddii lix iyo toban ku soo aado maxaad kala siin laba labo miaal kale tawaafuq maca tawaafuq tawaafuq maca tawaafuq fain tawaafaqaa waa maxay mid walba isahaamtiisa waa istawaafuqeen ayagii caduru'uustooda marka lasu egana waa istawaafuqeen amilada intaan hal kaloo miaal ku daraan ka tegayna insha dhib mal iska dhib yarto taway badiyeen waxay leeyiin waxay ku mithaaliyeen hooyo iyo labiyo toban gabdhood iyo lix iyo toban gabdhood waxaas dheedheer wuu yaraan doonaa culays marka laisku riixo isagaa <laughs> iskii u yaraan doonaa <laughs> hooyo iyo labiyo toban gabdhoodoo lium ah iyo lix iyo toban liab ah hiya min sittatin iska dhexaata wacaalad ilaa sabcatin warkuu kii hadda soo baro kalo wey ayib waxayna ka ansaxaysaa siddeetan iyo afar siddeetan iyo afar bay ka ansaxaysaa way iska kooban tahay sideedda cafwan labayo tobanka gabdhood ile umka ah iyo wuxuu ku saago laba qori oo maxaa ka dhexeeya tawaafuq binis lix iyo tobanka gabdhood ee laabka ah iyo wixii ku soo hagaagay oo ah afar maxaa ka dhexeeya isaguna tadaakhul waa ka dhexeeyaa waxaa ka dhexeeya nis baa ka dhexeeya rubc baa ka dhexeeya ayb marka idan gabdhihii labiyo tobanka waxaan u celinaynaa ee u horeeyey lix baan u celinaynaa lanna laba qori iyo labiyo toban tawaafuq binisba ka dhaxeeya igadaa labada xabadeedee labiyo tobankii iskugu soo celi lix lix bay yimaadeen akhawaadkii lix iyo waxaan u afar afar baan u celinaynaa maxaa u rubca see noqotay afar meelood mi waa fahamtay ma mayd leanna afar iyo lix iyo toban waxaa ka dhexeeya markaan rabna inaan aad iskugu riixno tawaafuq binis haddaan dhahno siddeed waa weyn baa soo hadhi uluna kama baxo arbaca kama baxo tawaafuq binis aw tawaafuq biruucn baa ka dhexeeya idan tawaafuq biruuc ka dhigo sideed eh, lix iyo toban rubuceed waa maxay waa afar gabdhihii labiiyo tobankaa lix baad u soo celisay kuwii lix iyo afar baad iskugu soo celisay maxay noqdeen marka mutawaafiqaani binis ayib mutawaafiqaani binis idan marka saddexaan ku dhufanaynaa afar oo wuxuu ku soo yidhi hadday wain tawaafaqaa matigii fiiriya hadda wain tawaafaqaa duriba wifqu axadihima fi اlaakhari uma alxaasilu fi اlmasأala gabdhihii aan lixda ka soo reebnay iyo kuwii aan afarta ka soo reebnay arbaca fii sita dheh afar lagu dhuftay itnaan fii sita maaha sheekh afar lix lagu dhuftay wey ya wafqi hadda waa cadd ruus waxaan firinayn axadruusto hadda isku laba sinfi baan maraynaa ma aha tii sinfi waaxid ka soo taga sinfi walba iyo sihaamtiisii markaan isku fiirnayso isku midna riix gabdhihii laba iyo tobanka maxaa ka soo reebtay lix maxaa keen xaggee ka timi tawaafuqa sihaamtii cadru'uustaa intaa keentay kuwii lix iyo tobankaana maxaa ka soo reebtay afar labadan hadda aad hayso waa wifqiyaadkii cadru'uustii labaday sinfi wey sinfigii koobaad cadruustiis wii ka soo hor lia iyo kii labaad wii ka soo hora afara labadan baad isku dhufanaysa aggeed aadahade so wafqima waaad hadda hayso hmm. maya wafqi waad haysa mad u kala badi sooba kala badhay tiradii labiyo toban suman soo kala badhin waan isku fiirina hadde waan isku dhisanay adiya afar horta lix ku dhufto labaatan afar bay noqotay waxaan ku dhufanaynaa aslu masala maxay noqotay way ka badan tahay sax wey sax wey eh, siduu wadaadku tilmaamay sax wey waxaan leenahay marka hadda afar iyo lix maxaa ka dhexay sax wey ah, ilaa caddadkii horaan soo reebnay labadan lixdii iyo afarta waxay ka yimaadeen cadadkii hore ee sihaamtii waxay ka yimaadeen iyo iyo iyo cadaruusti afar iyo lix waxaa ka dhe tawaafuq bi binis marka maxaan qaadnay labaan ku dhufanaynaa lix ama saddex baan ku dhufanaynaa afar itna cashar sabca ku dhufo siddeetan afar sax wey saasaan rabnaa baara la i maxaa inoo soo haay nin walba marka jusam haddaan haysano waa labayo toban jusamigan haddaan haysano waa labayo toban kul man kaana lahu eh, aslu fi asli masala waxaan leenahay akhadu madruuban bina cashar hooyo maxay qaaatay hal qori labayo toban ogu dhufo markaan ku dhufanay laba ku dhufanay cafwan eh, lix ama aan afar ku dhufanay eh, saddex ku dhufanay mxuuha afar labiyo tobankaas soo baxday baa juزu sahmi ah sideean iyo meeqowey afartaasi labiyo tobankaasaa lagu qaybsan akhawaadku labay qaateen labiyo toban ugu dhuf labaatan iyo afar way u qaybsantaa kuwan lix iyo tobanka waxay qaateen afar waxaad ugu dhufataa labiyo toban maxay noqotay iyadna afartan iyo sideed iyaguna ku filan haddii maxaa inoo soo haray hal misaalo tabaayun aan ku darro aan ka tagna kadibna hooyo iyo lix gabdhood iyo sideed gabdhood bay ka dhigaan islaam baa dhimatay ama haweeney ama nin baa dhintay wuxuu ka taga hooyadii eh, oo sudus leh eh, lix gabdhood oo ulu leh iyo sideed ayagu hadee iskale uluaan waa min sita wacaad ilaa sabca ya akhawaad lium ah iyo akhawaad liab ah kuwa liumka ah waa lix kuwa liabkana waa sideed masaladu waxay ka kacaysaan lix waxay u cawlmaysaa toddoba dhib ma laha gabdhaha hore ee luumka ah saddex baan iskugu celinaynaa kuwa liabkaana labaynu iskugu celinaynaa sababkuna waxaa weeye lix gabdhood waxaa ku so-aaday laba qori maxaa ka dhexeeya tawaafuq binis saddex ka soo qaad kuwii lixda ahaa laba iyo lix waxaa ka dhaxeeya mid walba kala barblabay u qaybsantaa marka lix saddexdeeda halkaa inoo dhig kuwii sideed ahaa iyo wixii ku soo aadayna waxaa ka dhexeeya tawaafuq biاrubuc waa meeshu ufog tawaafuq binis ka bood lanna tawaafuq binis haddaan dha inaga dhowrka hor ka tilmaannay xisaabtaa weynaanaysa tawaafuq birubuc ka dhig kan haddii haddii afar rubuc laga saara hal buu iska daayay sideed rubceed waa maxay waa labo gabdhihii sideedkaa ile abkaa laba ku soo celi kuwii lixda ahaana waxay ku soo noqdeen saddex kadib waxaanu isu firinaynaa labada wafqi ee soo hadhay laba iyo saddex way tabaayun baa ka dhexeeya labo iyo saddex tabaayun baa ka dhexeeya marka maxaa la samayn jiray tabaayun muxuu ku wain tabaayana duriba axaduma fi اlaakhira uma alxaasilu fi asli masala laba saddex ku dhufo lix ku sii dhufo toddobo toddobo sooma in cadna can cawl lix toddoba lagu dhufta meeqo wey afartan iyo afartan iyo labay ka ansaxaysa juzu saamig haddaan haysanno waa maxay waa lix hooyo halkeedii lix ugu dhufo lix bay qaadatay oo afartan iyo ka qaadanaysaa labo waladaa'um labay qaateene waxaad ugu dhufataa lix labiiyo toban bay ka qaateen ku filan laba labo u qaato wey ille lix baad ahaydeen liabkii ama liabaweynki sideed bay ahaayeen afar bay ka heleen aslu mas'ale afartooda ugu dhufo lix labaatan iyo afar labaatan iyo afar haddaad tihiin xaggana tiiba saddex xaqa saddex saddex qore kala qaata way isku dhammaatay inta aan kaga tagno muxuu ahaayey wa in tawaafaqa rudda asinfu ilaa wafqihi uma wailaa turika uma in tamaala cadu ru'uusi duriba axaduhuma fi asli maslai bicawliha wain tadaakhalana waan soo meeltaagen duriba akaruhuma duriba aarahum ayadna waan miaalinay miaal kale oo duriba aarahuma say bal u cadaato waxay yidhaahdaan wuxuu ka tegay saddex gabdhood oo asagu dhalay iyo lix walaalihii ah tanaa xoogo yarqannafa wain tadaakhala cadu ru'uusaynka hadday isguda galaan duriba akaruhuma fii fii asli اmas'ala saddex gabdhood buu ka tegay oo isagu dhalay iyo lix walaalihii ah waxay ka asaxaysaa masaladu sideed iyo toban waxayna ka imanaysaa lix lagu dhuftay saddex sideed toban saasay ku tegaysaa waa maxay haddee gabdhaha aada lashay ee saddexdaa maxay doonayaan uluaan kuwa le abkaana waa casaba maca alkhayr casaba maca alkhayrka walihi waad yani idinku hadda sudus ma sudus ma qaadanhayaan leanno banaata sulbiga sudusaynka dhamaystay suduska dhamaystay oo iyagaa ulusaan qaata haddee marka aslu mas'alatihim waa min alaaa l masأl waa min alaa akhwaadkood laab ha noqdaan liabow ha noqdaan culas kuguma hayaan tiradoodu waa lix lix gabdhood oo liab ah oo walaa meydka walaalihii aan ujeedaa iyo saddex gabdhood asagu dhalay aslu masأala waa min alaaة labana uluثaan bay rabaane uluثaan oo laba ah saddex gabdhood c waa ka jaban yahay hal qori oo soo hadhay lix walaalihii a u dhiib waa ka jaban yahay laba sinfi buu ka jaban yahay sinfi walba iyo markaan u fiirina sihaamtiisu maxaa ka dhexeeya hal iyo lix tabaayun baa ka dhexeeya hal iyo waa ka jaban tahay iyagaa isku fiiri marka waayahay maxaad samayn marka taaqi ka dhaqeey kaweyn baan qaadaynaa kaweynkee ahaa aslumsl waa min alaataa lagu laba qori baad gabdhahii siisay gabdhaha labadooda qori aad iyo ayagu maxaa ka dhexeeya laba iyo saddex tabaayun baa ka dhexeeya hal qori baa ka so haray saddexdii soo hal qori baa ka soo hadhay qoriga ayago ooma qaybsamo laakiin maxaa ka dhexeeya qorigoeda ayagu tadaakhul hal waa geli karaa haluu gudageli karaa ii sheege lixda laakiin macno ma laha iska daa isku fiiri marka cabdiru'uustooda saddex oo banaadki ah iyo lix akhawaadki maxaa ka dhexeeya tadaakul baa ka dhexeeya ka weyn qaadoo lixda oo aslu masalo saddexa ku dhufo siddeed iyo toban bay kaasi xusoguma dhigi warku waa dhan yahay ilata waa iska koobanta وin twaaفa duriba wafqu axadihima fi اlآakhari uma alxaasilu fi اlmasأla miaalihii aad soo marteen idinku miaalaha badsada dhib ma laha waxaa la mid ah tii hadda ad soo marteen oo kale sagaal gabdhood iyo lix walaalo ah nafs اlqadiya un wey may tawaafuq hadda aan marayno daakhl waan miaalinay ee tawaafuq oran soo miaalinay amiladiisii waxaad soo celin kartaa nin baa dhintay wuxuu ka dhintay sagaal gabdhoodoo asagu dhalay iyo lix walaalihii oo liab ah ama liabaweyna taa ka sii daaya hadda aan dhagayste nin baa dhintay wuxuu ka tegey sagaal gabdhoodoo biyihiisii ah iyo lix gabdhoodoo walaalihii ah aslu mansalati waa min alaa lannu banaadka sulbiga ulusaan bay rabaan kuwan kalena waa casabo haye labaan u dhiibay kuwii aan dhalay waana sagaalo haddee labadu waa ka jaban tahay casabadana hal sii waa ka jaban tahay labadii ay qaateen gabdhihii dhalay iyo sagaalna waa ahaayeen maxaa ka dhexey horta tabaayun war caddaaday kuwii la dhashay ee lixda ahaa hal qori ku hagaagay iyaguna tabaayun iska dhe dhib male haddaadun iskaba labada cadur isku fiir marka sagaal iyo lix tawaafuq b biulu wax kale miyaa ka dhaxayn kara ma dhexgeli karto hmm. dh kartaa ayb idan maxaad tidhahdeen saddexdii caduruustooda ahayd baan ku dhufanaynaa wifqigooda cafwan maay iska tawaafuq biulu lix maxaa ulu ah lix labaa ulu soo maaha labadaa qaadoo sagaalkii buuxday ee gabdhihi aan dhalay aha ku dhufta maxay noqdeen sideed iyo toban aslu masala kusoo dhufta oo saddex ahaa saddex maxay noqota may saddex bay ahayd sheekhana aslu masala waxay saddex leanno kuwan ila dhasha waa casabo wixii soo hadhon bay qaadanayaane sahmi loo qadari maayo waxa ahlu farade kula jooga waa gabdhaha dhashay bas ah oo ulu raba uluaan raba kontan afartaad keenta waa fiicantii waa ku habsatee markaas aan ka socdo mm-hmm. kitaabku konton iyo afartaas hoos ku qorhaya marka haddaad intaa keento waa waa keentay maxaa kalon ku celina ma ku darraa mid kale ya hadda waa laga socon karaa waayahay wain tabayana hadday kala bodaan duriba waa la garaaci karaa axadumaa midkood filaakhari kii kalaa lagu dhufan uma alxaasilu wixii soo baxay kadib markii laisku dhufta ayagii fi lmas'alati baa lagu dhufan famaa balaga saxat minhu waa ka asaxaysa wayuqaasu tabayun asagu waa ka ugu fudud tabayun baa idinku fudud baan ubal aan ka socon wa yuqaasu waa la qiyaasan calaa haadaa midkan aan soo marno markay laba kooxood wax ka jaban yahay ah calaa haada ishaaradu waa cinda alinkisaari calaa sinfayn markay laba kooxood wax ka jabo waxaa looga qiyaas alinkisaaru jabiddaad oga qiyaas qada calaa alaaati asnaafin wa arbacati haddii mayd dhinto oo warasadihiisii afar kooxood wax ka jabo ama saddex wax ka jabanaad sidii aad yeeshay unbaad yeeli tii hore oo waa maxay sinfi walba iyo sihaamta aad su fiirin binisabin muxuu ahaayey laba nisab keliya tabaayun tawaafuq sinfi walba iyo wixii ku soo hagaagay waxaad ka eegi wifqi baa ka dhexeeya mise tabaayun baa ka dhexeeya hadduu wifqi ka dhexeeyo cadad ru'uusta hoos baad iskugu celan bilwafqi waad soo martay haddii tabaayun ka dhexeeyo waa lasku dhufanaya cadduru'uustina waxaa ka dhaxaynaya inta aad soo marteen tamaul iyo afartii baad ka dhaxaynaysa sidaa unbaad yeeli waxaa laisku celin cabdiru'uus sahmiga waxaad ka rabtaa had iyo goor inuu kan kuu kala baro cabdiru'uusta inuu kuu yara yaad rabtaa ayib mar ya tawaafku markuu jiraan ka hadlayna tanna way dhib yar tahay walaa yaziid اlkasru jabiddu kama badatuu sheekhu calaa dalika afar sinfi wuxuuna ka hadlahayaa alirثu biالnasabi iyo wanika la halmaala ama alirثu biاlwalaa horaan baynu soo sheegna waa ka badan karaa ayib labadan marka alinkisaaru calى alaaثatin aw calى arbacatin miaal aan ka sheegna aan ka tagno markay saddex ka jaban tahay waxay ku miaaliyeen iyagaaba yar fudud baad moodaaye laba ayeeyood nin baa dhintay wuxuu ka tegay ama haweeney baa dhimata waxay ka tagtay laba ayeeyood iyo saddex walaaloo lium ah iyo laba adeer laba adeer walaalahaad xaggooya ka wada dhalaateenoo saddex ah laba ayeeyood ayeeyo maxay rabtaa sudus adeerna waa casabo waladaawna maxay rabaan ulu mar haday ulu iyo sudus kulmeen aslumala waa min sita idheh hooyo qorigeeda siye cafan laba ayey baan rabaa labada ayood qorigooda c kuma filla hadda waa ka jaban yahy wa aragtaan laba ayood hal qori waa ka jaban yahay ma deeqo walada um saddex ah laba qori c ayaguna waa ka jaban yahay waa sinfi labadoo ka jabay haddii lix saddex laba laga saaray hal hala laga saaray maxaa soo hadhay saddex laba adeer u dhiib oo meesha fadhido madaxee waaweyn ayaguna waa ka jaban yahay marka waa inkisaar calى alaaثi asnaaf saddexda qori labada ayar waabay ka badan tahay laakiin jacab baa ku jira ayadu laba weeyo qori ooma qaybsamo walaadaamku waa saddexo labama deeqdo soo iskama dhib yar middaa ayada ayb inay ka asaxdaa la rabaa soddon iyo lix inay ka asaxdaa la soddon iyo lix marka mid walba iyo wuxuu helay maxaa ka dhexey noo fiiriye iyo wuxoodii tabaayun baa ka dhexeey waladaa umiy waxoodina tabaayun adeeri waxoodana tabaayun cadruus isku fiira hadda labaa tamaasul ka dhexeeya laba ayooyood iyo laba adoor waa laba labee mid ka soo qaado labada waxaad ku dhufataa marka saddexdii waladaa umka lix ku sii dhufo aslu masala sita fi sita soddon iyo lix ma ka asaxdo way dhan tahay la tahay saan baad u geli hadday afar yihiin iyo hadday toban noqon mar haddaad fahamto saan baad kugu kaxay eh, ya afar sinfi wax ka wada saan baad yeeli shaan baad ku wadi sahmi walba iyo waxaad isu fiirin sinfi iyo cadadkiisa kadibna ru'uustaad isu fiirin saan baad kugu riixi waa bilistiqraa baa lagu ogaaday dadka wax dhaxala ee binasab ku dhaxla aw binikaax ku dhaxala afar sinfi ka badan kama bajabi kartaba lann ayagaas reebahaya ayagaas ijaabi markay u bataanee wax ka jabaanee wada dhaxli karaan afar ma dhaafi karaan wey lanno hadday kulmaan ayagaa isreebe xoolo way gaadhayaan markay ugu yartay xoolo ku yaraadaan afar kooxood ba wax ka jabi kartaa kama badan kara istiqraa bay culamadu u daliishadeen waana hawl jirto wey horaanna waxaad soo marteen fariida waaxida inaysan ku kulmi karin wax ka badan shan sinfi arida waaxida an sinf wax ka badan kuma kulmi karaan lanna waa ayagaa isreebahay biayr walaa baana loo jeedaa taa waa iska dhammaatay maxaa inoo dhiman alinkisaar calىa arbaca ayadna way dhib yartahay laba zawjaad nin baa dhinto wuxuu ka tegey zawjataan labadiisi xaas afar ayeeyood waa weli la badan jiro wey calaa qaacidati bacd اlculamaa way ku dhexay karaan hadda la soco ayb iyo saddex lium ah iyo laba adeer afar baan ka dhigana hadda laba adeer iyo saddex walaalaha oo hooyo ah dumaal ku dhashay ama meel kale ka yimaadeen iyo afar ayeeyood iyo laba zawjaad zawjataan camaan arbacu jadaad alaau ikhwati lum aslu masle waa mitna cashar maxaa sudusi waxaa kulmay iyo rubuc soo ma aha zawjataan maxay rabaan rubuc ila farac lama jooge jadaad maxay rabaan sudus waladaa'umna ulu adeeryahuna waa casabo asu masala waa min itna cashara idheh labaiyo toban maxaa u sudusah laba qori dhahaade labiiyo toban waxaa u sudusa ah laba qori afar ayeeyood u dhiib arbacu jadaad u dhiib ayib waa ka jaban yahay hadde afar bane laba xagga inaga gaadhaawoy labayo toban maxaa rubca saddex laba zawja u dhiib annaga waa naga jaban yahay wey saddex xagga inaga deeqdaa wey waxaan nahay labo a afar baan afan labaan nahay zawjitaanku labay ahaayeen afartu waa ayeeyaha laba zawjataani saddex qorisii waa ka jaban tahay laba qori afar ayosi waa ka jaban tahay labiyo toban maxaa u ah afar afartaas saddex waladaa umu dhiib waa ka jaban tahay afar way baxday oo labaa baxday oo maxaa kaloo baxay saddexna way baxday saddex iyo afar waa toddoba ku dar labo sagaal labayo tobanka maxaa ka soo hadhay saddex qori labada adeersanka ka geli iyaguna waa ka jabanta afar kooxood baa kala booday waxaa isu fiirisaa markaa ayoyooyin oo l ahaa afar iyo wixii ku soo hagaagayo ahaa labo tawaafuq maxaa ka dhexeeya binis ayoyin waxaad iskuu celisaa afar baan laba ka soo qad laba ayo baan haynaa malagood baa galay zawjataan maxaa ku hagaagay saddex tabaayun baa ka dhaxeeya sidiisa ku dah inoo xifda iyago cabdirus oo imise laba zawjo iyo maxaan haynaa iyo laba ayey tamaul baa ka dhexeeya la socaad iyo xaj waladawa maxaa ku soo hagaagay afar qori baa ku soo hagaagn waa saddex tabaayun baa ka dhaxeeya turika calaa xaali iidda xifdi saa u xaj laba adeer maxaa ku soo hagaagay saddex qori ayr maxaa ka dhexeeya tabaayun laba adeer iyo laba ayeeyood iyo laba zawjo tamaaul baa ka dhexeeya mid ka soo qaad waxaad ku dhufataa saddexdii waladaa umka maxaa soo baxay lix labaiyo toban kusoo dhufo oo aslu masale ah soddon laba hadaad haysaan waa isax waad ku habsateen marka ayada way fahanteen baan saan bay ku socon culaysba ma laha miyaad laskama socon karo khayr insha wuxuu idhi sheekhu markaa fain aradta haddaad doonto u dhistay kadib macrifata nasiibi kulli sinfin koox walba waxa kaga soo hagaagi tirada guud inaad ogaato haddaad doonayso min mablag اmasala cafwan fain aradta haddaad macrifata nasiibi kulli sinfin sinfin walba nasiibkiisa garaashihiisa haddaad doonayso uu ka helayo min mablag اmasala masaladu meeshay gaadhay bidarbi wa tasxiif ku gaadhay fadrib dhufobu nasiibahu wuxuu helay min asli اmasألة masalada asalkeeda ooga nasiibka ahaa xageen ku dhufanaynaa fii maa ku dhufo darabtahu aad ku dhufatay asaga fiiha fi اlmasألة juزu sahmigi wiiisu ku dhufo haddaan soo marayna kul man lahu sahmu fi asli اmasألة akhadhu madruuban bijuزءi sahmi ama fii ma durib bihi اlmasألة intaa un weeye famaa balaغa wuxuu gaadho fahwa nasiibu nasiibu sinfi sinfiga asaga wuxuu helahaye weeye waa inaga hadda samaynay oo nidhi muxuu ahaaye lix baan oogu dhufanaynaa muxuu ahaa ayayda qorigeedii zawjaadka sidoo kale lixdaasaa juusu sahmi lanno lixdaa waxay gaadhsiisay marka lagu dhufto laba intaa kadib taqsimuhu nasiibkii baad qaybin iyo wixii soo baxay bacda darbi calىa cadadi sinfi inay mustaqilin yihiin baad soo idinku waxad dhalays ayayoyin maxaad ka qaateen masaladii ahayd labiiyo laba qori baan ka helnay ma labaad ka hasheen horaadna maxaad ahaydeen afar afartiinni cafwan labadiinni ku dhufsada lix labiiyo toban labiiyo tobankaas qaybsada idinkaa dhexlahaye ka soo qaada wiilka dhintay iyadu ahaydeen inuu ka dhintay labadiinna keliya xooluha labiiyo toban yihiin qaybsadaad leedahay isgargaadhsii tiiba saddexaad la kacda musaafar bay la kacaysa tiiba sadde ilaa afar bay ahaayeen tiiba sadde aato saasaad u geli bu uri sheekhu uma taqsimuhu calىa cadad sinfi waa sida farcun suma ku daraams intaasaan ku daynaa <laughs> wallahu alam wallahu alam intaa intaa inoo joogo barak fiik